بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين waxaan joognay waxyaabaha salaada beriye mubdilaat الصalaaة waxaan maraynay marka oon akrinay alkhaamis أن يأكل أو يشرب قليلا عمدا فإن كان سهوا أو جهلا وعذر آه كاس كاس ما أغرني ما أغرنا كاس ما كاس ما نغرنا خمسة رقم لا بس الخامس المبطل الخامس كشنات وحبرية أن يأكل وإنه عنه أو يشرب أما إنه عبه قفك تكون يي أيا وحعني ama qofkii tukanaya ayaa wax cabay qaliila yani shurban qaliila aw kaiira haddii qaliilkiiba wax beriyey kaiirku waa ka sii daran yahay an yaأkul inuu cuno aw yashraba qaliilan qaliilan meesha uu leeyahay qaliila aw kaiira kaiirka haddii qaliilkuba beriyo kaiirka oo kasii min baabin awla camdan kasna uu cuno wax kas inuu wax u cuno ama kas ou wax u cabo wuxuu cabayaa haba yaraadeen wuxuu cunayaa haba yaraadeen fain kaana sahwan sahwi haduu yahay aw jahlan ama jahli dartiis oo wax u cunay bucdira loona cuduray jaahilkii waa jaahil macduur lam yabdul ma burin bilqaliili kii yaraa kuma burin wabadalat wayna burtay salaadii bilkaiiri kii badna ayay ku burtay haddii qofkii uu sahwi kas hadda waxaan dhahna waxu cabo ama waxu cuno waa buriy salaaddii waa burtay akligaas ama shurbigaasi hadduu yahay sahwi ama uu yahay jahli laakiin jahligana loo cudray oo jaahil macduur uu yahay lam yubdil ma burinayo lam tabdul ma burinayso salaadii bilqaliili kii yaraa ku buri mayso wa badalat wayna burtay bilkaiiri kii badnayna ku buraysa haddii isagoo yacni salaad wax badan uu cuno haddii xataa sahwi ay tahay lianna ma dhici karto sahwi wax badan hal saxan inuu cuno qofkii isagoo sahwisan oo salaada ku jira hal saxan oo maxaad maaragtay ama baasta ama beriisa inuu cuno ama garaafe uu cabo wax badan uu cabo waa dhici karta inuu hal marqam ka siiyo isagoo halmarsan isla markiibu xusuusanaya inuu xoogaa yar cuno laba jeer markuu qaato ama hal mar laba jeer iyo xisaaso kale hadduu ku qaato waa soo xusuusanaya marka salaad inuu ku jiri laakiin maanta o dhan inuu ninka qofka wax iska cuno salaaddiis awele salaad aysan ahaynba fain kaana sahwan marka sahwi hadduu yahay shurbigaas ama akligaas aw jahlan ama jahl uu yahay wa cudira loona cudiray oo yanii jahligaas loogu cudiray lam tabdul ma burisi salaadii bilqaliili kii yara ku buri maysa wabadalat wayna burtay bilkatiiri bay ku burtay ama lam yubdil ma burinayo alqaliilu kii yaraa ma burinayo wayubdilu lkaiiru kii badnaanayaan burinaya oo min alakli washurbi waa fii xaalati sahwi waljahli asaadis ka lixaadna ficlu shayin ka lixaad oo salaada buriyaa waxa weeye ficlu shayin shay falkiis shaygaasoo min mufdiraati الsaa'im qofka sooman waxyaabaha afuriya ka mid ah hayra اlakli cuniddii maahee washurbi ilaa cunid iyo cabid waa lagu soo sheegay cunid iyo cabid waa lagu soo sheegay waxyaabaha kale oo qofka saa'imka soomka ka buriya ayaa ku yimid qofkii maalan maxay tahay waxa weeyaan waa wixii wax alla wixii sooman tobankii waxyaabood uu wax burin jiray haweenaydii maalan iyadoo salaadda ku jirta xayd baa ka yimid damulxayd salaaddii ku dhex jirta salaaddaas waa burti ama salaadda dhexdii ku dhashay waa burti ama qofkii waxaa maxaad maaragtay waxaa weeyaan waxyaabihii oo maxaad maaragtay manidii ayaa k qofkii ka yim ka timid waxaasoo dhami waa burinayaan ama qofkii waa waashay waa waashayba qofkii isagoo salaaddii ku dhex waashay waa burti waxyaabahaasoo kuu sheegaya asaadisu midka lixaad min mubdilaati الsalaa ficlu shayin shay falkiisi wey hadda waa shay falkiisu shaygaasoo min mufdiraati saa'imi waxyaaba qofka qofka sooman afurinaya ka mid ahaa qofka sooman waxyaabihii afurinaya wax ka mida ah inuu falo hayr alakli cunid maahee washurbi wagayra shurbi cabim ilaa labas hore lagugu soo sheegay asaabic midka toddobaad oo salaada beriya qacu niyati niyadii goynteedii wey niyadii uu gooyey kaan yanwi waaba inuu niyeysto alkhuruuja bixid min asala salaada laga baxo qofkia wuxuu niyeysay inuu gooyo salaaddii maya niyeysay ma salaaddii uu gooyey niyadii yani niyadii oo salaada oo tixnayd ilaa markuu allahu akbar yidhi allahumata laga bilaabo ilaa assalaamu calaykum wuxuu niyeysanya salaaddaas inuu dhammaystirto saas ayuu kala jaray waa gooye niyadii buu gooyey se u gooyey wuxuuba niyeysaba salaadda inuu isaga baxo salaadda inuu ka baxo ayuu niyeystay bas niyadii waa go'day salaaddii xiriirinteeda niyadii ahayd waa go'day bas marka waxaa weeyaan waa marka qadcu niyati niyadii goynteedii wey kaan yanwi waaba inuu niyeysto alkhuruuja bixid waa inuu niyeysto min asalaati salaada laga baxo wuxuu niy salaad ka baxo niyeystay wuxuu salaadan isaga baxa salaadan iskaga baxa bas waa burtay salaadii markaas mayha ka bixin iska sii wadood waxtaa yidhaahdo mar hordhi burta waaba burtayba aلthaamin midka sideedaad almubdil الthaamin mubdilka sideedaad tacliiqu اlkhuruuji bixiddi xirideedi weeyaan minhaa salaada laga baxo bishayin salaaddii inuu ka baxo ayuu wax ku xihay waxbuu ku xihay salaaddii inuu ka baxo oo maalan idaa jaءa calaya fulaan kharajtu min aلsalaa haddii hebel igu yimaado ama haddii cuntadii la keeno qadidii uu sugaya haddii la keeno salaaddan waa isaga baxaya marba haddii uu ku xiro shay shayga ama halal ayaan la helin mar alle mar ku xiraba waa burtiba salaaddii waa mid miduu ku leeyahy tacliiqu اlkhuruuj bixiddii xirideedii wayaan minhaa salaada laga baxo bishayin oo ku xiro wax alla wuxuu doono shaygaasi ahad marka shayga in la helo iyo inaan la helin la kala fiirin maayo in la helo inaan la helin ma la kala fiirinayo kaan yanwi waaba inuu niyeysto idaa jaaa zaydun waa miaal kaan yanwi waa miaalku kuu sheegaya muxuu kuu miaalinayaa tacliiqu اkhuruuji minha kaan yanwiya waa inuu niyeysto idaa jaaa zaydun zayd hadduu yimaado kharajtu minha salaada waan ka baxaya haddii zayd yimaado salaada waan ka baxaya cashada haddii la keeno salaada waan ka baxaya hadduu waxaas hebel sameeyo haddaan arko isagoo yacni maxayd maarata waxaa samey raba waan ka baxayaa wuxuun wuxuunbuu ku xihay mar alle markuu tacliiqaas uu samaynaya ba waa burtay athaamin ah, waxaa tidhaha ataasic altaradudu laablaabasho weeyaanu fii qadcihaa yacni salaadda goynteeda lagu laalaabto salaada inuu gooyo ayuu kula dhaata ma yeeshaa maku jirtaa maka baxdaa maku jirtaa sad yeeshaa ayuu ku laalaabtay taradud hadduu marba yimid salaaddii waa burtay ataradud laalaabasho weeyaan fii qadcihaa salaada goynteeda oo ku laalaabto markaasuu miaalku ku siinaya kaan taxdua waa inay soo dirido lahu asaga inay usoo diriso xaajatun fi salaa salaada dhexdeeda xaajo dan yaa ugu soo diriday fataraddada markaas oo lalaabtay bayna qaطci salaad salaada goynteedii iyo wاlkhuruuji minha iyo wa bayna takmiilihaa saddex arimoodteed yeeshaa uu yihi salaadda ma dhammaystirtaa ma ka baxdaa assalaamu calaykum iska dhahdaa mase waaba goydaaba salaadda ma goydaa mase assalaamu calaykum a tiraahdaa mase waa isla mid maaa alkhuruuju minha iyo qaطcu الsalaa mar walba waa qaطcii noqonaysa waa kala goy ilaa salaadda ma dhammaystirin iyo bayna takmiiliha dhamaystirkeed ma dhamaystirta mase waa ka baxdaa saalada ma dhamaystirta mase waaba goyda halkeeda ku joojisaa ayuu ku laalaabtay ma goy goy maya ha goynayni dhamaystir marba dii taas timid waa birsanaadii marka waa ataradudu laalaabado laablaabasho fii qadcihaa salaada goynteeda lagu laalaabto ka an taxduda waaba inay u soo dariso lahu isaga inuu usoo darido xaajatun xaajo fi salaati salaada dhexdeed inay xaajo usoo darido fataaradada markaasuu laalaabtay bayna qaci salaad salaada goynteedii iyo walkhuruuji bixidoo minha iyada laga baxo yani salaada goynteedi laga baxo waa isku mid iyo wa bayna takmiiliha dhammaystirkeedii labadaas ku laalaabtay alcaashir kaasday saasi dhacdo salaadaasi waa burtay walcaashir midka tobnaadne ashaku shaka wey fii waajibin waajib lagu shakiyo waajibkoo min waajibaati niyati idaa daala hadduu dhaaraado zamanuhu curfa aw facala ama u fala macahu maca shaki ruknan ficliya aw qowliya midana waa muhiim in badanay dhacdaa waa mas'alaة kaiiraة اlwuquuc masale in badan dhacda weeyaan tanna wuxuu ku shakiyey fii waajibin min waajibaati الniya ayuu ku shakiyey wuxuu isiri war salaada markeed xiranaysay imise arrimooda lagaa rabin saddex arrimooda lagaa rabin salaad inaad tukanaysad ficlu salaa iyo salaadaas inay farad tahay iyo tacyiin saddex soo maaha waataan soo mara saddexdii warkaale markaa salaad tukanaysay maxaad cayintay tacyiinkii ma samaysa mase ma adan samayn haadaa waajibun min waajibaati niya ama faradnimo ma niyeystay mase ma adan niyeysan ama inaad tukanayso horta ma niyeysato mase ma niyeysan allah barkali ma iska dhahday ma saddexdii arrimood waad samaysay ayuu ku shakiyey shakigaasi mar alla markuu hore kaaga soo dhaco salaaddii ma burin laakiin waa goorma idaa daala zamanuhu zamanu shaki baa dheeraaday zamanu shaki ayaa dheeraaday marka haddii marba saasay dhacdo oo zamanu shaki u dheeraado ama zamankii shakiguma dheeraanin laakiin facala macahu ruknan ficliya marka maala intuusan rukuucin ay ahayd marka ow intuusan rukuucin ayagoo shakigaasi u yimid warsaaaheed m ma niyeysa mase ma niyeysa rukuucdii alagaari waaba rukuucdayba ficilaa samayso maaha ficil rukni oo ficiliya ayaad samaysay maca shaki ayaad ama rukni qowli ayaad samaysay oo muxuu yahay faatixadeed akhrisay faati intii shakigu jiray ayaad faatixadii akhrisay faatixadii dhammaatayba oo ruknigaas qawliga aad dhammaysay bas salaaddii waa burto waa kaa burto salaaddii hadduu hadday dheeraato niyadii intaad aamusaa tiri balukaadiiyo salaadda burni ficli yaana samaynin laa rukni walaa qawli yaana samaynayni horta aan hubiyo wadaala zamanu shaki waa burtay salaaddii xoogaa maxaa laga fiirinaya dhirarkana wuxuu yidhi curfan curfiga la fiirinaya ma dheeryihin waxaan mise waa gaaban yahay zaminkan ma dheeryihin mise waa gaaban yahay curfigaa loola laabanaya iyo caadada dadku maxay u yaqaanaan intaanoo kale ma dherer u yaqaanaan mise gaabay u yaqaanaan ma dherer u yaqaanaan mise gaabay u yaqaanaan taasaa laga fiirinaya haddii marka curfan zaminkii dheeraado ama ma dheeraanin facala maca shaki yani baarkii maxaa la ataa maca shaki biruknin qawliyin aw ficliyin waa birtaladii waxaa dhacda iyaduna oo la mid ah hadda niyow kuu sheegay niyow kuu sheegay niyadii mark niyadii waxaa la mid a ah iyaduna oo noocaas oo kale ah maalan qofkii wuxuu ku shakiyey waa rukuucay isagoo rukuucsan isagoo rukuucsan wuxuu ku shakiyey wakaale waa adigaan rukuucsani faatixadii ma akhrisan base ma aadan akrin ayuu ku shakiyey faatixadmaqribmasemaad aan akrin waana rukuucay haddii int rukuucii hadduu ku dheeraado ama uu ictidaalkii gaaro salaaddii waa burti zamanu shak hadduu dheer sidii oo kale nafsu shay waa isla mid maxaa rabaa salaaddii ku badbaadi karaa horta ma shakiday shakigaasi ma yimid haa istaag markiiba faatixada hadda soo akri hadda maxay waa rukuucsantaa soo maaha ama suuradii akrinaya markaas wuuu ku sheekeeyey faatixadii ma akrisa mase maadaan akrin suuraduu wadaa suuradda ilaa faatixa ka horeyse faatixadii ma akrisa bas hadda markaan muxuu ku badbaadi karaa hadda faatixada akri meesheeda ku joojiyey faatixadii akri waka waxaas dhawaas labada mid alcaashiru midka tobnaad ashaku shaki weeye fii waajibin waajib dhexdiisa loogu shakiyo waajibkaasoo min waajibaati niyati niyada waajibaadkeedii ka mid a waajibaadku nin waa kuwaad soo ogaatay idaa daala hadduu dheeraado zamanu zamanu shaki shakiga zamankiisa hadduu dheeraado waa markaas markuu buraysaa curfan curfi ahaan caada ahaan curfiga curfi waa waxyaabaha loolan waxaas sidee yihiin ma dheer yihiin hadda maalan haddii lagu yidhahdoo kale waa si hadda haddii lagu yidhaahdo cuntani cuntadani ma badan tahay mase waa cunto yarna waa loo gaaday maxaa loo xaggee loo labanaya yarida iyo badida ma saxanka inuu buuxo mase waxaa loo labanaya waxaan dadku maxay u yaqaanaan wax yar mase qada yar mase qada badan biyahan biyo badan mase biyo yar dadku maxay u yaqaan curfiga curfi taasaa la yidhahdaa ta curfigaa loola laabanaya kana waa sidoo kale zaminkii waxaa loola labanaya curfiga ma yaryahay mase mase waa dheer yahay halkaasaa loo labanaya marka waa saas aw facala ma u falo macahu maca shaki ruknan aw falo ruknan wa ficliyan aw qowliyan wain qasura zamanu shaki haba gaabtee hadduu rukni ficliya ama rukni qowliya ou sameeyo waa burto alxaadi cashar kan koobi tobnaad almubdil alxaadi cashar mubdil alxaadi cashar mubdiga koobi mubdilka koobiyo tobnaad qadcu ruknin rukni goyntiisa wey rukni waa min arkaani salaada arkaanteedii arkaanta alficliyati liajli sunnati loo gooyo kaman qof sidii qof oo kale qofkoo qaama istaaga naasiyan xaalooya ku halmaansan litashahudi اlawali ataxiyaadka hore u halmaansanaa uma dabadeedna caadda wuu laabtay lahu litashahudi buu u laabtay caaliman xaalo u yahay ku og muxuu og yahay caaliman bitaxriim in caamidan haddana isagoo ukasaya ayuu laabtay salaadiis waa burtay waayo waa litalaacubihi waa nin iska cayaar cayaaraya nin tukanaya maaha <clears throat> muxuu yahay rugrigaasi wuxuu eh, muxuu yahay kaas mubdilkaasi oo salaada buriya waa inuu rukni arkaantii ficliga ahayd inuu gooyo maalan maxay tahay wuu istaagay ninkii wuu istaagay atashahud اأwl ayuu ka tegey ama qunuudkii buu ka tegey atashahud اأwl maruu ka tegey waa istaagay isagoo taagan waxaa ku soo dhacday oo tashahudkii tashahud اأwl sooma adan ma soo taxiyadine <clears throat> alel aan laabto wuu soo laabtay hadduu soo laabto hadduu jaahil yahay in laga in inta bacda talabusi bilfardi farad markii la gudagalo kabacdi in lasoo laabtay inay xaaraam tahay haduu og yahay waa xaaraam horta markii farad la gudagalo kabacdi inuu soo laabta waa xaaraam hadduu og yahay marka inay xaaraam tahay haddana markaas soo laabashadana uu xusuusan yahay isagoo og u kasay uu soo laabtay hadduu sahwisan yahay isagdu isagu wuxuu og inay xaaraam tahay in lasoo laabto waa yaqaanaa masaladaas laakiin soo laabadka wuu halmaansanaa dhib ma leh markaas laakiin hadda hadda haddaad soo hadda hadda laabo ortag dib u laabaa la leeyahay markaas labadaas arrin haddii la isku helo alcamdu wاlcilmu alcilmu bitaxriim اlcawd iyo alcamdu yacni kas oo bilcawd loo laabtay loo laabashadii hadduu maxaad maarata uuna ogyahay inay xaaraamta in laabto waa burtay salaadaas lann waa nin isagao og wixii buriyey wey alxaadi cashar qadcu ruknin rukni goynteedii wey rukn oo min arkaani salaada arkaanteed ka mida ah. arkaanta alficliyati ee ficilka loo nisbeeyey arkaanta ficliga hadda horaad soo marta shalay lagugu celcelin maayo liajli sunnatin sunna darteediina loo gooyo miaal uu ku siiye kaman sidii qof oo kale qofkoo qaama istaagay naasiyan isagoo halmaansan litashahudi ataxyaadkii halmaansan ayuu istaagay ataxyaadkii alawali ee horreeyey waa ataxyaadka hore uma dabeedna caada wuu laabtay lahu litashahudi ataxyaadkiibuu u laabtay caaliman isagoo og in la laabta inay xaaraam tahay caaliman bitaxriimi alcawdi isagoo og inay xaaraam tahay laabashadu caamidan isagoo og kasayo mukhtaar isagaa doortay ma halmaansana ma halmaansana inuu laabanaya waa og yahay oo og kasay laabashadii bas haddii saas tahay salaadiis waa burtay laakiin hadduu jaahil yahay waa maxaad maarata waxa weyaan ma burayso salaadaas hadduu halmaansan yahay ma burayso soo laabadku halmaansan yahay waxa ula halmaansan yahy waa soo laabadka <clears throat> ma burayso markaa الثاني caشhaر ka labiyo tobnaad almubdil الثاني caشhaر mubdilka labiyo tobnaad albaqaaءu fii ruknin rukni oo lagu baaqi ahaado wey idaa tayaqana markuu yaqiiniyo uu baaqi ku noqdo ruknigii tarka maakii ka tegidiisa uu yaqiiniyo maaguu qablahu ruknigaas ka horeeyey ow amase shaka uu shakiyo fiihi waa goorma idaa daala curfan bal yalzamu alcawdu laabad ayaa laasimaya fawran degdeg loo laabto ilaa ficla maa kii falkiisa u laabto loo laabto maagoo tayaqana u yaqiina tarka katigiisa aw shaka fiih ama uu ku shakiya ilaa in kaan ma'muumin ma'muum inuu yahay maaye fayatii biragcatin ragcuu la imaanaya bacda salaami imaamihi walaa yajuuzu lahu alcawd waa masaladii hadda aan sheegaynay isagaaba soo wadayba midka saddex labayo tobnaad oo salaada salaada buriye waxa weeyaan waa inuu ku baaqi noqdo weliga intaadan miaal gaarin ayaa lafdiga ujeedadiisa la fahmaa intaan lagu miaalin waxba horta marka hore fahm waxa la miaalinayo si miaalka iyo mumaelku isagu kaa daboolaan horta marka hore mumaelka fahm mumaelka waxa la miaalinayo fahm wuxuu yidhi qofkii inuu ku baaqi noqdo rukni inuu ku baaqi noqdo iska joogo rukni dhexdiisa ku baaqi noqday isagoo weliba hubsaday ruknigii ka horeeyey inuu ka soo tegey wixii ka horreeyey laga maarmaankaha ah inuu ka soo tegey ruknigu ku baaqi noqdo iska sii joogay isagoo hubsaday ruknigaas wixii ka horreeyey inuu ka soo tegey ama ma hubsanina waa ku shakiyey waa ku shakiyey horamaad ka soo tagtay maskama soo tegin waa mid haddaan sheegayno kale mar dhaweed aan misaalinaya waa goorma idaa aala curfa haddii yacnii uu shakigii dheeraado shaki markay tahay waa inuu shakigii dheeraado yaqiin hadday tahayna hadde maxaa dheeraana iyaga yaqiin hadday tahay waxaa dheeraanaya ma jirto degdeg weyn uu cararaa laakiin idaa daala curfan midda lagu leeyahay aw shaka fiihi wey aw shaka fiihi rugnigii ka tegidiisii rugnigii kan ka horreeyey ka tegidiisii ku shaki maxaa laga rabaa markaas waxaa lagama maarmaana ah si degdeg ah inuu maxay inuu ugu laabto kii uu hubsaday inuu ka soo tegey ama uu ku shakiyey ilaa in kaana mamuuman mamuum inuu yahay mahy inuu mamuum yahay mahy oo hadduu mamuum yahay waxba laaba maaye ragca yuu la imaanaya bacda salaami imaamihi walaa yajuuza lahu alcawd <clears throat> laaba u banaan macnuhu waxa weyaan maala isaga waa waxa weeyaan <clears throat> waxa weeyaan qofkii hadda waxaan wuu rukuucay markuu rukuucay wuxuu hubsaday waliyaa faatixada soomada akriyo waa rukuucay rukuucda maxaa ka horreeyey faatixada la wuxuu hubsaday faatixada inuusan soo akrin ama waa ku shakeeyey ma akrisi masemaada akrin ayuu ku shakeeyey xagoona maraya waa rukuucsanya bas haddii uu in yar sii rukuucsanaado isagoo hubsaday faatixada inuusan soo aqrin hadduu in yar sii rukuucsanaado waa bertay salaaddii salaaddiis waa bertay maxaa la rabaa degdeg inuu u boodo ee uu maxay faatixadii soo akriyo midda laakiin middan oo shaki waxaa weeyaan aw shaka fiihi idaa daala curfan waa idaa daala curfan laakiin midani idaa tayaqana tarku maa qablahu iyadu waxa weyaan waa inuu si deg dega u tagaa markuu hubsadiiba hadda ha laabto deg ha laabto marka waa saas ruknigaas uu ka soo tego degdeg uu laabanaya bal yalzamu lcawl laabashaa laazimaysa fawran degdeg loo laabto ilaa ficla maa kii falkiisii u laabanaya kii inuu sameeyo falkiisii u laabanaya maagoo tayaqana tarka ka tegidiisa uu hubsaday oo mase shaka fii oo ku shakiyey faatixadii soo kuma soo tegin ha degdeg u laabo soo kuma adan shakan ha laabo hadda soo akri saasaa lagaa raba wahaakada faatixa kali ha ku qaydin arkaantii o dhan kusoo socodsii qofkii maalan waa sujuudi war ictidaalkii malata mase lamaadan imaan sujuudda maxaa ka hor ictidaal ictidaalkii malata mase lamaadan imaan alla ilaa hadda la imow haddaad hubsana la imow labadaba la imow haddaad ku shakisanta iyo haddaa hubtaba inaadan la imaanba labadaba la imow saasaad ku badbaadin kartaa salaaddii wahaakada arkaanto dhan ku wada wad arkaanto dhan ku wada wad laakiin waxaa laga soo reebay hal nin waa laga soo reebay hadduu ma'muum yahay qofkii imaamkii waa rukuucay maamuumkiina waa rukuc imaamku waa laga maarmaan inuu imaamkii rukuucdo markuu imaamkii rukuucay aduguna waad rukuucday labadiina wada rukuucsan ayaa waxaad hubsatay faatixada inaadan akrin ma laabanaysid ma laabanaysid markaas raac imaamkaaga ma raacday hadhow marka imaamku assalaamu calaykum yidhaahdo ta'tii birakcatin taama ragcad dhammaystiran baad la imanaysaa markaas ragcad dhammaystiran ayaad la imanaysaa markaan waxawaay waayo limutaabacati imaam lama maadaama imaam aad raacsaneed lama laaban karo laakiin marku assalaamu calaykum yihahdo ayaad ayaad markaas hal ragc soo tukanaysaa arkaanta o dhan iyadana ku wada wad ama waa ku shakida ama waad hubsatay waa isla mid ama waad shakisay ama waad hubsatay waa isla mid marka waa taas wey ilaa in kaana ma'muuman laakiin mas'alo waxaa dhacda imaamka naftiisa see yeelaya imaamku waa rukuucay imaamkii naftiisiyaa rukuucay jamacadii dhan waa wada rukuuceen waa loo rukuucsan yahay imaamkii markaas wuxuu hubsaday ama ku shakiyey faatixada inuusa akrin see yeelaya isagu maa hore usii soconaya waa may markaas muxuu samaynayaa faatixaduu soo akrinayaa oo maamuumiintii see yeelayaan haddii uu istaago ayagana waa la istaagayaani ayagii waxaa rabaa haddii ogaadaan wuxuu u laabtay ilaa waa la kala qo karaa bogtay allahu akbar ama samica allahu ma dhahayo samica allahu ma dhahayo waa miaal waa uu rukuucsanaa imaamkii iyo macaj macadiisi waa rukuuceen wuxuu ogaaday hubsaday ama maleeyey inuu faatixada ka soo tegey see yeelaya imaamkii waa istaagaya ilaa hadda ma'muum bisa lagu sheegay mogtahay imaam iyo munfaridba waa isla wada mid marka wuu istaagayaa markaas haddaba ayaga hadday hadday ogaadaan hadday ogaadaan inuu ninkani markii hore uu ka hadday calaamad ay ku ogaadaan inuu faatixadii u laabtay halkooda iska sii joogo haska sii ruucsanaadaan inta faatixada uu soo akrinaayo ma raacayaan iyagu ha rukuucsanaadeen markii hadhow uu soo rukuuco oo rukuucda uu dhammaysto samic allahu ha la yidhahdeen samic allah laakiin boos waa joogaan halkooda ha ka sugtaan iyagu meeshooda ka sugtaan haddaysan fahmina oo samec allahu ay moodaan inuu yidhina ictidaalkii ha ku sugaan ictidaalki waa sila taagan yihin mogtahay isagu muxuu samayn doonaa muxuu samayn doonaa isagu waa rukuuci doonaa soo maha maba la socotaan umalayna casharka isagu waa rukuuci doonaa soo maha ilaa faatixadda soo akriyee ayaga maxay sameyn markaas ma rukuucayaan ictidaalkooday joogayaan ictidaalkooda ay joogayaan isagu harukooc samicalahsaya ka bacdi halkaas iska raacaan haddaysan ogaanin weeyaan hadday ogaadeen inuu u laabtay faatixadiina halkooda kusii sugaan saas waa intaas waa mids miduu ku leeyahay ilaa in kaana ma'muuman ma'muum inuu yahay maahe fayaati wuu imaanaya ma'muumkii biragcatin ragcuu la imaanaya bacd salaami imaamihi ayuu la imaanaya walaa yajuusu lahu lcawd isagu laabasho uma bannaana ma'muumka waa goorma laakiin midaa jirta ciidana oo in loo la ogaado ay laga maarmaan tahay waa ma'muumku markuu rukuucay oo imaamka uu la rukuucay maalan faatixadan ku suuraynaynaa wuu rukuucay maamuumka imaamka markay wada rukuuceen waay maamuumka weli rukuucin imaamkiina rukuucay ayuu wuxuu soo xusuusta ama maleeyey ama uu ku shakiyey faatixada inuu soo akrin markaas iyaba ah waa inuu hadda akriyo akri haddaad taagantay akri wey markaas imaamku ha socdo hadduu rabo samic allahu yidhaahdo ha iska socdo aduu fataxdii babsiis akri macduura tay ilaa yani alaati arkaan dawiila waa waxba dhibaato mala waad ka daba tegi doontaa lakiin hadda fataxda akriso middaas iyada ah ma'muumo mudlaqa maaha ilaa in kaana ma'muuman ma'muum walba ma aha meeshaas waa ma'muum imaamkiisii oo rugnigii kala galay isaguna la galay labaduba wada galeen rugnigii fayaأtii biragcatin bacda salaami imaamihi walaa yajuuzu lahu اlcawd fahadihi اaxkaam axkaamtan yalzamu waxaa laazimaya kula muslimin qof kastoo muslima waxaa waajib ku ah macrifataho garashadeeda axkaamtan aan soo sheegnay min bidaayati اkitaab ilaa huna axkaamtii aan soo sheegno faraha badnayd qof kasta waajibay ku tahay inuu barto ilaa waayo waa yani cibaadadii waxay sax ku noqon lahayd marka waxyaabaha oo cilmigana qaarna waxa weeyaan waa fardu cayn in la barto qaarna waa fardu kifaaya in la barto waxyaabaha waxay ka mid yihiin fardu cayn inuu barto oo masaa'ishaas aan soo sheegnay u wada barto fahadii laxkaam axkaamtan yalzamu waxaa laazamaya kula muslimin macrifataha garashadeeda qof kastoo muslim inuu barto ayaa waajib ku ah waa fardu caynka barashadeeda walilwuduui weyse qaadka waxaa u sugnaaday walqusli iyo qubayskii wasalaad salaadii sunanun baa u sugnaaday waysaqaadka sunantiisi ma aanan taaban qobeyska sunantiisi ma aanan taaban salaada sunanteedii ma aanan taaban wax sunooyin ma aanan waa waajibaadkii wax aan ka hadlayna bas walilwuduui waysaqaadki waxaa u sugnaaday walqusl iyo qobeyskii waxaa u sugnaaday wsalaad salaaddii waxaa u sugnaaday saddexdaba sunanun sunooyin sunantu kaiiratun fara badan jiddan aad u fara badan faman araada qofka doona xayaata qalbihi qalbigiisa noloshiisa qofka doonaya qalbigiisa inuu noolaado qofka doonaya wاlfawza liibaan doonayo cinda rabbihi rabbigiisa agtiisa uu ka liibaano qofka doonaya rabbigiisa agtiisa inuu ka liibaano falyatacalam ha barto haa sunantaas ha barto wayacmal hana camal falo bihaa sunantaas ha ku camal falo sunantaas inta barto ha ku camal falo falaa yatrukuhaa sunantaas kama tago ilaa mutasaahilun mid sahsaaladay maahee mid diinkiisa uusan qiimalo lahayn oo mutasaahil ah iska sahsaaladay maahee qof kale kama tagto weysadii sunanteedii wayaa waa aad u farabadanta iyo salaadii sunanteedii iyo qubayska sunantiisii wax walba weliba waxaa ugu sii daran midda oo weysada sunanteeda iyo salaada sunanteeda qubayska sunantiisu waa iska kooban tahay hadduu marba inta faradkaa sameeyo waxyaabaha oo sunanta ahoo maxaad maaratay aad uma weyn laakiin midda oo aad ugu soo arooray oo laysu khilaafay waajibkeeda sunadeeda aad culammadu isugu khilaafeen axaadiista faraha badan ku soo aroorin waa weysada iyo maxaa la yidhaahdaa iyo iyo iyo iyo salaada dhexdeeda faman araada qofka doona xayaata qalbii qalbigiisa noloshiisa qofka doona walfawsa liibaana doona cinda rabbi rabbigiisa agtiisa oo ku liibaano falyatacalam ha barto haa sunantaas ha barto wayacmal hana camal falo bihaa sunantaas ha ku camal falo falaa yatarkuha ka tegi maayo sunantaas ila mutasahinun ku sahladay maahee aw laahin oo mid iska ciyaar ciyaaraya maahee aw saahin oo mid sahweysan maahee saahigaasoo aw laahin aw saahin aw saahin saahilkaas saahigaasoo jaahilun oo jaahil mid sahwisan oo jaahil ah maha cid kale kama tagto qof ama diintiisa sahsaaladoo qiimo uusan ugu fadhin ama mid iska ciyaar ciyaaraya ama qof sahwisan oo jaahil ah intaas midkood ayaa ka taga wa mima kii ka mid a ah, wa mima kii waxaa ka mid a ah, yataakadu macrifatuhu macrifadiisu ay adkaanayso oo inuu barto qofku aad looga rabo adkaaru اsalaa salaadda adkaarteedii salaadda adkaarteedii waxyaabaha aad u ah waxaa ka mid a ah adkaaru الsalaa wa mima yataakadu hmm. aaladtaas ka yaada baryaha dhamaynayna insha allah iska joogis